bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna الsheikh صالح cbd اllahi الcusaymin غafar allah lah wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayyn cn dinar cmr qabusa mawla cbdillahi bn cmr اlcaas can cabdillahi bn cmr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عlyh wali wslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul الmتun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتمع slى اllah عlيه وعlى آlihi وصxaabatihi أجمعين liyfuz bsacاadة الcajل والآjل fahada huwa الmجلس التاسع والثaلaaثuun min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi الwafي mafsaaxiin fii leylaة الأxد الkhamiس caشhر min شhهri شhawاal cami ألف وأربعمائة وثمaaن وثaلaaثiina hijرة المصطفى slى اllah عlيه وaلي وsلم ضمna silsiلة duruus xadiiث المصطفى slى اllah عlيه وaلي وsلم bada bkitaabi arbiciin waintahan bsuni wsaxiixayn yasara allahu litmaam walikmaal warazaq ikhlas fi lqowl camal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan oo majliskii sagaaliy soddonaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi mafsaaxayn habeenkan waa habeen axadda shan iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxaan kusoo jirnay xadiidkii dheera ee kacbada dhismaheeda ku saabsanaa iyo duminteeda xilligii cabdullahi bnu zubayr radia allahu tacala anhu arda iyo raggii reer bani umaya ay ishaayeen ayaamihii ayada ahayd kacbadii howlihii ay soo martay dumintii iyo manjaniiqi lagu dhuftay gubitaankii la gubay kadibna cabdullahi bnu zubayr radia allahu tacala anhu arda sideedii uu ku baaqi oo dib u dhis uusan ku samaynin xujaydii ay xajiyeen xajkii u dhammaaday kadibna la noqday markii ay noqdeen kadib uu yeeray akhyaartii reer maka uu yidhi ila taliya kacbada seen yeela ma uun ma dib baan u oo eh, dib ah, habeen baan ku sameeyaa mise waan dumiyaa oo dib baan u dhisaa cabdullahi bin cabaas radi allahu taala anu arda oo culimada reer maka ka mid ahaa ayaa wuxuu ishaaray oo waxaa ii muuqato uu yidhi in <clears throat> kacbada sideeda loo daayo dhagxanta ay ku soo islaameen dadkan iyo nabi maxamed calayi sl slam dhagxantuu ogaa inaan far la saarin oo sideedii loo daayo saas ayuu ku taliyay cabdulahi bn zubayrna wuxuu yidhi gurigiina hadduu mid idinka mid guban lahaa mid idinka idinka mid gurigiisa hadduu guban lahaa dib umaha farsameeyeen dib uu dhisi lahaa marka dibna go-aan wuxuu qaatay in la dumiyo kadibna nin walbuu ka cabaqay kacbada in la dumiyo fataxamaahu nnaas ilaa uu hal nin ka fuula kadibna uu dhagxaan ka soo daadiyo sidii ayaa marka loogu dhiiraday kacbadii waa la dumiyey intii ay kacbadii dhulki taallay oo ay kacbada muuqaninna cabdullahi bn zubayr radi allahu tacala ard wuxuu sameeyey kacbada xuduudkeedii ayaa wuxuu dhigay tiirar intuu suray ayuu astur iyo mxua wax ku wareejiyey si dadka ay u qaabilaan oo salaada loogu tukada kadibna markuu darbiga soo baxay oo lasoo dhisayna waa ka furay waa ka furay saas ayay xaaladda ahayd halkaas ayaan maraynay iyo qaybihii ka dambeeyey waxaan gaarnay marka cabdullahi bnu zubayr oo caddeeyey inuu nabigeena sala allahu aleyh ali waslem ay caaisho ka warisay radi allahu tacala an ardaaha in uu yidhi dadka gaalnimo ay ku cusub yihin iyo jaahili haddii aynan ahayn anigana dhaqaalo yarida hadda ihayse aynan ihaynin dhaqaalana aan gacanta ku hayo awood u laha aan ku awoodi karin kacbada dib ugu dhiso dadkaadana aynan gaalanimo gaalnimo ku cusbayn kacbada waan dumin lahaa oo dib baan u dhisi lahaa weliba qeybta xijriga qaybtan hilaal ahaanta amaba bil ahaanta saa u wareegsan qeybta ayada ayaan shan dhudhunka gelin lahaa sidoo kale waxaa noo imaan doonta insha allahu tacaala todoba dhudhun in la geliyo marka intaas wareegsan <clears throat> waa in dheer ilaa toban dhun bay ku dhow taqriiban marka todoba ugu yaraan todoba ka ah, waxay ka tahay kacbada lidaalika looma ogola qofka inuu gudaheeda ku tukada salaad fariido ah. waa kacbada gudaheeda oo kale kuma ansaxaysa waad aragteen marka xajka la taga dadka salaadaha sunnada lagu tukada marka salaadii la adimo wixii ka dambeeya ummadda laga bixiyaa ilan salaad kuma ansaxaysa kacbada gudaheeda oo farad ah sunno mooyan waxaan marka falamaa qutila bnu zubayr cabdulahi bn zubayr markii la dilay cabdulahi bn zubayr see dilay cabdullahi bn zubayr radi allahu tacala wuxuu ka hor imaadsanaa ninka la yidhaahda mucaawiya ibnu sufyaan radia allahu tacala anu arda jaliilka oo kutaabul waxy ka ayaa markii sayd cali u geeriyooday radia allahu tacala oo ninkii khaarijiga ahaa uu dilay kadibna wiilkiisii xasan ahayna uu tanaasulay caamuljamaaca magacaas sanadkaas u qaatay kadib ayaa ninka la yidhahda mucaawiya muddo dheer ayuu eh, madax muslimiintu ahaa adli iyo gacan furnaan iyo xikmad iyo wax aad u badan waa lagu yaqaanay radia allahu tacala anhu arda saxaabi jaliil ayuu kadibna waxaa dhacday ninka la yidhaahdo eh, wiilkiisii oo yaziid ibnu mucaawiya ayuu marka waliyalcaadi ka dhigay oo booskii isagii uu ka baxayay ayuu ku wareejiyey halkii ayaa marka waxaa dhacday cabdullahi bni zubayr rag ku jira inay ka gadoodeen oo arrintayd ay u arkeen inay sidii dariiqadii toosneed aynan ahayn kadibna arintii dad badanoo khiyaarnu ay ku raaceen dad badanoo ay ku diideen waxaa dhacday marka xijaaz iyo wixii agagaarkeeda ah ilaa xataa ciraaq mandiqadaasoo dhan in cabdillahi bn zubayr radi allahu tacala arda uu ka noqday amiir almuminiin shaamna waxaa amiiralmuminiinka ah yaziid ibnu mucaawiya arrintaas marka dhibaatay keentay in la dagaalamo inay dhibaato ka dhacdo wahaakada akhiiran marka waxaa dhacday in xajaaj ibnu yuusuf loo soo dira inuu mxuu ahaa cabdullahi bin zubayr la dagaalama radi allahu tacala canhu halkaas ayaa marka cabdullahi bin zubayr lagu dilay cabdullahi bin zubayr halka ayaa lagu dilay marka wuxuu leeyahay falamaa qutila goorti la dilay ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr la dilay sanadka la dilay waxay ahayd saddex jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam saddex jirada nabigeena ayaa la dilay radia allahu anhu arda falamaa qutila ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr markii la dilay waa qiso dheer dabcan kutubta siyarta ayaa ugu waranto waxyaaba badanoo lagu dardaro oo shiicada iyo dadka mulxidiinta iyo dad badan oo diintan col ahna ay muxuu ay ku dareen oo been ahna ay ka buuxdaa lidalika aataa layskaga hubiya falamaa qutib ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr goortii la dilay kataba wuxuu qoray alxajaaj xajaaj ayaa wuxuu qoray ilaa cabdilmalik ibni marwaan cabdilmalik ibni marwaan yaziid wuu tagay kadibna waxaa weeyaan eh, marwaan kadibna wiilkiisa cabdimalik ayaa marka hawsha meel saaray weyaan oo ciidan usoo diray ajaajkaba ninkaasa usoo diray ajaajka ninkaas usoo diray weyaan oo reer bani umeye intuu cabdullahi bin zubayr jooga rag badan baa mxua ah, iskaga dabamaray dhowr qof baa iskaga dabamartay eh, maamulka muslimiinta ama khilaafada muslimiinta weyaan falamaa qutila goortii la dilay zubayr cabdullahi bn zubayr kataba wuxuu qoray alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf waraaq ayuu qoray ilaa cabdimalik ibn marwaan oo amiir khaliifat muslimiin marka iyada ah yubiru isagoo u sheegi bidalika arrinkaasga ninka cabdillahi bn zubayr ahaa waan ka takhalusnay waraaq noocaas cadaynaysa ayuu qoray intaas marka uu sheeg wuxuu raaciyey wayuhbiru wuxuu u sheegayaa ana bna zubayr cabdullahi bn zubayr qad wadaca inuu dejiyey albinaa dhismihii calaa usin asaas iyo foundation oo nadara ilayhi ay eegeen alcuduulu kuwa caadiliinta ah oo min ahli maka ahlu maka ah oo ay raalli ku noqdeen weeyaan asaaska aad kacbada u dhisay dadkii ahlu cadliga ahaa oo akhyaarta ahaa oo reer maka iyo culimmadoodii intay eegeen ayay u arkeen dhibaato inayna lahayn isagii waa la dilay kacbada dib uu dhisay asaaskii aad ka dhigayna waa asaaskii dadkii ahlu cadliga ahaa ay raalli ku noqdeen weyaan waa asaaskii qawaacid ibraahim buu ku celiyey oo nabiga u tamaniy calayi slat slam ilayhi cabdimalik cabdimalik ayaa u qoray inaa annaga oo wuxuu usoo qoraya xajaaj lasnaa ma nihin min taliikhi ibn zubayr ibni zubayr cabdulahi bni zubayr dhoodhoobkiisa iyo qaabdarayntiisa wax qaabdareeyey taliikha laakha haaliban waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha aanan isku aadanayn eh, oo muxuu ahaa si fiican aan loo finish garaynin ama aan la qurxinin ama aan la wanaajinin ama macnaha badan aan ku dhisnayn laakha kalaamahu laakha wamaa ilaa dalika waxyaabahan xitaa mararka qaar waxay gelaysaa tawsiikh waxa la wasakheeyo kale macnahaas way yeelanaysaa ina anaga lasnaa manihin min taltiikhi ibni zubayr ibni zubayr dhoodhoobkiisa iyo dhodhoobitaankiisa fii shayi waxbana kama kakama jirno weyaan shuqalna kama kuma lihin inanaa anaga ama ina anaga lasnaa manihin min taltiikhi ibni zubayr ibni zubayr mxuuah dhoobayntiisa fii shayin shayna oo wax anaga naga khuseeya ama haba yaraatee naga galay lama arko weyaan amaa maa zaada wuxuu ku kordhiyey fii ulihi kacbada dhirarkeeda wuuu ku kordhiy kor u aadiyey fa aqirahu uda oo kacbadii dhirarkii aad kor u qaaday udaa weeyaan o wa amaa maa zaada wuxuu ku kordhiyey fiihi kacbada oo min alxijri dhanka xijri ismaaciil meesha hadda loo yaqaano xaggeed ahna faruddahu soo celi ilaa binaa'ihi dhismihiisii caadiga ahaa oo horaan intaan kacbada la duminin ka hore siday ahayd u soo celi weeyaan wasuda waxaa kaloo jarta albaaba albaabka alladii baabkaasoo fataxahu cabdulahi bnu zubayr uu furay xir weyaan fanaqadahu kadibna xajaaj ayaa dumiyey kacbadii wa acaadahu wuxuu u soo celiyey oo usoo laabay ilaa binaa'ihi dhismihiisi hore oo sida maanta hadda ay tahay hadda maanta sida ay tahay ayuu u dhisay ninka ninka la yidhaahdo xajaaj weyaan wa fii riwaayati riwaayat oo limuslim maa muslim u sugnaatay can cabdilahi bni cubaydin waxaa laga wariyey ninka la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi wafada waxaa u soo wafdiyey oo u yimid alxaariu ibn cabdilaahi ayaa wafdi ahaan ugu yimid hee calaa cabdilmelik ibni marwaan cabdilmelik ibni marwaan ayuu wafdi ahaan ugu yimid fii khilaafatihi intuu khaliifka muslimiinta u ahay weeyaan fa qaala cabdimalik wuxuu yidhi cabdimalik ibn marwaana wuxuu yidhi maa adunnu uma malaynaayo ninka la yidhaahdo alxaari ibni cabdilaahina waa culimmadii raggii taabiciinta ahaa ka mid nacam faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi maa adunnu uma malaynaya anna maa adunnu uma malaynaya abaa khubaybin abaa khubayb khubayb aabbihii yacnii wuxuu ula jeedaa ibna zubayr cabdullahi ibna zubayr uma malaynaya hee samica inuu ka maqlay min caaishata caaisha inuu ka maqlay uma malaynayo maa kaana wuxuu ahaaday yascumu mid sheega annahu isaga samicahu inuu ka maqlay minaa xaggeeda arrinta kacbada in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kacbadii haddii aan tabar hayn lahaa qolyahaana ay gaalnimo ku cusbeen kacbadii sidii nabi ibraahim uu uga tagay ood ka oga ayaan ku dhisi lahaa warkaas uu caaisho ka soo wariyey ninka la yidhaahdo cabdullahi bni zubayr inuu ku run sheegay ama uu ka run sheegay uma muuqda imana muuqato ayuu ninka la yihahdo cabdimalik rag hadday isqabtaan moogta rag isqabtay waa taqaana waa laisu turtuuri marka saasuu ku yidhi o marka qaala wuxuu yidhi alxaari bala inuusan ka maqlin iska dhaafe wuu ka maqlay wuu ka maqlay oo wuu ka maqlay weeyaan iska badda arrinta yada ahaa e qaala wuxuu yidhi ana aniga bala haa ana aniga samictu minha anigaa ataa ka maqlay qofka iska da anigan xaarisoo kula hadla ayaa xadiidka isaga caaisha ka maqlay radia allahu tacala cana ardaaha qaala wuxuu yidhi samictaha taquulu maada maadaa shaygeebaad ama maxaabaad samictaha ka maqashay taquulu iyadoo lah waxaad ka maqashay maxayt qaala wuxuu yidhi qaalat waxay tihi caaisha radia allahu tacala an ardaaha qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slem inna qowmaki qoladaada istaqsaruu waxay gaabin dalbeen iyo yarayn ay dalbeen min bunyaani ilbeyti kacbada dhismaheeda in la soo gaabiya ay dalbadeen sababtana maxay t waa taqaanaan nafaqadii xalaasheeda ku yaraatay wax kale ma ahayn markii intii ay ahayd in ka gaaban in lagu dhisa ayay dalbadeen ama way gaabiyeen weeyaan kadibna nabiga wuxuu yidhi walowlaa xadaaatu cahdihim walowlaa xadaaatu cahdihim ogaalkooda iyo zabankooda cusboonaan uu qaba haddii aynan jirin walowlaa xadaaatu cahdihim ogaalkooda amaba wakhtigooda cusayb uu qaba haddii ayna jirin oo muxuu ahaa bishirki gaalnimo uu ku cusub yahay acadtu waxaan celin lahaa maa tarakuu minhu waxay ka tageen oo dhankan xijriga xagga xigay ayaan muxuu ahaa soo celin lahaa oo kacbada soo gelin lahaa saas ayuu nabigeena yidhi sala allah alay slam fain badaa hadduu u muuqda liqawmika liqawmiki dadkaaga iyo carabtan aad qarabada tihiin iyo tolkaada haddii ay u muuqata min bacdi gadaashay an yabnuuhu inay kacbada dhisaan fa fahalummi kaalay liuriyaki aan ku tusiya maa tarakuu minhu wixii ay ka tageen oo qolyihii eh, reer qureysheed ay kacbada ayna gelinin aan ku tusiya kaali ayuu nabigu ku yidhi sal alla slam fa araaha nabiga wuxuu tusiyey qariiban wax u dhow min sabcati adrucin toddoba dhudhun in u dhow ayuu nabiga tusiyey sala allahu calayh waali wasalam marka nin kale alxaari iyo ninka cabdillahi bni zubayr oo isku meel bay aadeen weyaan radia allahu tacala canhum jamiica waraximahum jamiica qaala cabdimalik wuxuu yidhi lilxaari xaari wuxuu ku yidhi marka haddii ay bahrinta dhacday xaari ibnu cabdillahi wuxuu ku yidhi markaas anta samictaha anta adiga miya samictaha ka maqasha caaisha taquula iyadoo la haada warkaan iyadoo lama adaa ka maqlay qaala wuxuu yidhi nacmaa qaala wuxuu yidhi fanakata wuxuu qutiyey saacatan saac wakhti ama saacad saacadan cadigoo lixdan daqiiqa maaha waa waqti weeyaan waqti ayuu qutiyey bicasaahu ushiisa ayuu dhulkasa ugu qutiy qofku markuu fikira maarata ood muxuu wax badan aad ka fikira in badan waxaa laga yaabaa amaba inuu wax un camal laa iraadi ah inuu sameeyo weeyaan camal laa iraadi inuu sameeyo ayay u badan tahay weeyaan dhulka ayuu qutiyey isagoo fikira kow kadibna uma qaala intaa kadib wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaaday aniga taragtuhu inaan uga tagay kacbada oon u dhaafay ama inaan u dhaafi lahaa ayaan jeclaaday iyo wamaa taxamala wuxuu dhabarka u saartay cabdullahi bn zubayr haddiiba asaga aad ka soo wari caaisha kadibna nabigeennan inuu yidhi u caday alai slat kadibna uu dib u dhisay hawshaas dhabarka u ritay inaan faraha kala baxo oonan ka daba tegin ayaa mxuu aan jeclaad u markaa warkaa ii sheegtay saas ayuu yidhi ninka la cabdimalik bn muraan raximah ullah lix iyo afartanaad can camr ibni dinaar waxaa laga wariyey raximah اllah wacabdulaahi ibn abi yaziid waxaa laga wariyey qaala waxay yidheen radi a raximahum اllah lam yakun ma ahayn calaa ahdi الnabiyi nabiga zamankiis sal slem xowla اlbeyti kacbada dhinacyaheeda iyo gaarasheeda xaa'idun derbi ku wareegsan ma jirin o kaanuu waxay ahayn yusalluuna kuu tukada xowla albeyti kacbada gaarasheeda xataa kaana ilaa uu ka ahaado cumaru cumar ilaa uu ka ahaado oo cumar wakhtigiisa laga gaaro oo la wareego fabana wuxuu dhisay xawlahu kacbada gaarashiisa wuxuu ka dhisay ama gaarasheeda wuxuu ka dhisay xaaitan derbi ayuu ka dhisay oon aad u dheereen qaala cabdulahi cubaydullahi wuxuu yidhi jadruhu cubaydullahi bn abi yaziidka aan soo marna wayaane jadruhu ay jidaaruhu derbigiisa qasiirun uu gaaban yahay fabanaahu ibnu zubayr ibnu zubayr ayaa derbiga dheereeyey wuxuu kala jeedaa nabigeena sal slm ay kala jeedaan markii aad noolaa kacbada kaligeedunba meel ku taalle meel iska saxaro oo bannaan oo waxaaba yaraata wax derbi ah ama wax masjid oo ku hareeraysan ayna jirin ayay ku taalay kadibna xilligii zamanka cumar markii la gaaray radia allahu tacala u arda ayuu derbi yar oo gaaban ayuu muxuuah saas kacbadii ugu wareejiyey kadibna xilligii ibnu zubayr radia allahu taala anu arda cbdillah ibn zubayr xilligiisi ayaa mar kacbadii ayaa derbi lagu wareejiyey haddana waad aragteen dhismayaasha hadda ay dowla cumaaniya dhistay oo hadda goordhow la dumiyey iyo dhismihii ka sii dambeeyey oo malik cabdilcasiis uu asna dhisay kulli masjidka markii laga taga waxaa ku wareegsan derbi yaroo gaabanoo aad u dheereen oo sida muxuu aha daaqadaha masjidkeennoo kale saas wada ah ayaa saa u wareegsanaa oo gaaban oon xataa gaarayn masjidka dhismihiisoo kale marka derbigaas malaha derbigaas ayaa lagaga shidaal qaadanaya kadibnada masaajidka gadaal kasii maray mogta marka kacbada saasay ahaan jirtay xilligii sayd cumar radi allahu tacala ayaa derbigaa yar saa loogu wareejiyey og yar kadibna xilliga cbdullah bn zubayn darbi waa la dheereeyey kadibna dee masaajidka xaramka ayaaba taas loo soo loo sii weyneeyey saas ayuu marka ay ka hadlayaan labadan taabici raximahumullah <clears throat> baabu hadmi lkacbad kacbada duminteeda ayuu baabkan u baab yahay in la dumin doono kacbada oo nin gaal ah oo xabashi a ah uu duman doono ayuu mxuu ahaa baabkan u baabiyo weyaan xadiis sideed boqol iyo toddoba iyo afartanaad can abi hurayrat waxaa la wariyey radi allahu sakhri dawsi weyaani qala wuxuu yidhi abi hurayra qaala rasul wuxu yih sal sl nabiga alle doona oo dumin doona alkacbata kacbada alle du suwayqatayn sawiqatayn suwayqatayn oo min alxabasha labada dhilaan dhilood amaba labada gomadood oo dhudhuuban kiilaha ama kanla oo muxuu ahaa xabashiga ah ayaa kacbada allah dumin doona ayuu nabigeen yidhi sal slam oo kharibi doona waa xabashi lugihiisana waa lagu dhudhuuban yahay aad buu u lubadhuuban yahay ninkaas ayaa kacbada lagu sallidi doona oo dumin doona ayuu nabigeena cadday sala allahu aleh ali wasalam cadaawadda ay u qabaan marka ay ku tusaysaa diintan islaamka iyo muxuu ahaa ay ku tusaysaa weyaan marka dadka iyaga ah maxay u duminayaan kacbada allna waxaa loo tamkiininaya culimada aad bay uga hadlaan xataa laa yuqaala man yaquulu allah allah xilliga ninkaas lagu sallidi doona waa xilliga muslimiinta adduunka ay ka dhammaadeen oo qof muslin ah oo adduunkan ku nool oo jooga oo ku cibaadaysta aanan la haynin xilliga ayaga weyaan ayay culimada qaar leeyihin qaarna waxay leeyihin maye kacbada waa la awaafi doonaa waana la sacyin doonaa xataa bacda juuj wamajuuj ayaa la awaafi doonaa maxaa yeelay ninka la yidhaahdo ama nabiga la yidhaahda ciisa ibnu maryam calayhi wacalaa nabina salaatu wasalaam waad garanaysaan markii juuj imaajuuj la halliga kadib isaga iyo muminiinta kacbadii ay tegi doonaan ay ku dawaafi doonaan marka koleyba masalada waa masale nooca ah, xilligaas in lagu salladi doono ayaa la sheegay yaqzuu jeeshun ilkacbana isna wuu jiraa waa taqaanaan xataa idaa kaanuu bibayda min alardi khusifa biawalihim waakhirihim marka kacbada in la dumiyo xilliyada laisku dayay ilaa qiyaamada ay ka dhacdana ka dhowaato way jiraysaa weyaan muxaawalaadsa waa jiraysaa mar lagu guulaysa mar lagu guuldarraystaba baabu fadli xajar aswad xajarka aswadka oo madow oo kacbada ku dhex jira ama kacbada darbigeeda muxuu ah ku qotoma xajarka isaga ah ee fadligu ilaa ayuu way baabkiis baabkan xajar aswad xagee ku jira su-aasha taal taas miiskan oo kale weeyaan inta waa dhinac intana waa dhinac intana waa dhinac intana waa dhinac afartaa dhinac wey laakiin saa uma dheera waa isla siman yihiin afartaba oo afar meelood siman kacbada marka aruknayn alyamaniyeyn labada eh, mxuu ahaa eh, gees amaba labada tiir oo dhanka yaman xaggeed xigta sidaanoo kale weyaan labadaana saa u xigaan mid marka waxaa ku jira kan midigta ah kuma jira mxuu ahaa eh, xajar kuma jira kan ayuu xajalasad ku jira midkan xajalasad marka waxaa weyaan kacbada qeybta hoose oo albaabka ku dhow oo derbiga ah, ayaa lagu dhex sameeyey oo bulkaati caadi bulkeeti caadi ah amaba mutfaali caadi ah oo ku dhex jira oona meel yara god weliba gudaha la sii geliyo waa meel yara goda saa u godan weyaan halkaasuu ku dhex jira nabigeena su aley sal slm wuxuu ahaan jiray mid u cad bini aadamka gafafkiisa ayaa saa u madoobayeen nabiga wuxuu aday sal slm in qofkii uu muxuu ahaa dhunkado inuu maalinta qiyaamo markaad kaci doono xajaral aswadkaas marka fadliga aad leeyahay ayuu baabkan u baab yahay <clears throat> xadiid sideed boqol iyo sideed iyo afartanaad can cumar ibn khaaab radi allahu tacala arda anahu cumar jaءa wuxuu yimid ila alxajari xajasadka ayuu yimid xajar aswadi faqabalahu wuu dhunkaday faqaala wuxuu yidhi innii aniga aclam waxaan ogahay anaka adi xajarun dhagax inaad tahay laa taduru waxma aan tarin walaa tanfa wabana aananwalaa taduru waxma aanan dhibin walaa tanfa waxna aanan tarin weeyaan walowlaa ani aniga haddii aynan ahayn ra'aytu mid arkay annabiya nabigeena sal slam yuqabiluka mid ku dhunkada isagoo ah haddii aynan dhicin oonan maa qabaltuka kumaana dhunkadeen ayuu yidhi radia allahu taala an marka dhagax caadi ah oon waxbana tarin waxbana muxuu ahay goyn karin dhibna geysan karin dur iyo nafci toonaan lahayn inaad waan garanaya laakiin waxaan ku dayanayaa nabigeena sala allahu alay wasalam asagoo ku dhunkan arkay aan ku dhunkaday xadiis sideed boqol zayd ibni aslam waxaa laga wariyey can aslam wuxuu ka wariyey ana cumar ibn khadaab radia taala anu arda wuxuu ku yidhi rukni dhagaxi ayuu la hadlaya ruknulyamanigi iyo xajalasad ayuu la hadlaya rukni haddii la mararka qaar waxay ku dhacaysaa xajaradka aruknayn haddii la yidhahdana rukn yamaaniga oo dhagax usan ku jirin iyo rukni kale oo dhagaxa ku jira labadaba ku dhacaya weyaan ana cumar ibn khaaab qaala wuxuu ku yidhi rukni dhagaxajalasad wuxuu ku yidhi amaa wallaahi allaan ku dhaartay inii aniga laaclam waxaan ogsoonahay annaka adi xajarun dhagax inaad tahay laa tadur waxna aan dhibin walaa tanfac waxna aan tarin walowlaa anii aniga haddii aynan ahayn aanan ahayn ra'aytu mid arka annabiya nabigan sal slm istalamaka isagoo ku salaamay istilaamka marka laba macno ayaa isla xambaarsan in la taabto asal ahaan saas weyaan dhunkashadiina ay la jirto istilaamka haaliban saas ayaa ooloo istikhdaama haddii aad taabato istilaam waad noqonaysaa haddii istilaam maca taqbiil ay la jirtana sida culimada ay ku fasireen qayb ka mid a ah, ayadna waxaa istilaamka waa lagu magacaaba walowlaa anii aniga haddii aanan ahayn ra'aytu mid arkay annabiya nabigeena sal slm istalamaka isagoo ku salaamay oo ku taabtay kuna dhunkaday ma stalamtuka kuma aanan salaameen kuma aanan taabteen fastalamahu markaas saa u taabtay weyaan uuna dhunkaday uma qaala wuxuu yidhi famaa lanaa annaga iyo maxaa noo dhexeeyo io waliramli ruclaynta la rucleeyo oo kacbada markii la dawaafa oo mxuu dawaafuulquduum ama ha noqda ama dawaafulcumra ha noqda labada dawaaf unbaa muxuu ahaa ayaa wuxuu leey ramalka maxaa naga khuseeyey maxaa mxuu faraha ula gelayna inamaa in kale maahane kunaa waxaan ahenay ramliga asaga markaan samaynayni ra'aynaa kuwa istusay isku tusay bihi ramligaas ramalkaas ha waliramali ramal waa bifatxi lmiim weyaan ramalka ra'aynaa kuwa isku tusay bihi ramalkaas almushrikiina gaaladaan isku tusinay waqad ahlakum allah allana wuu halaagay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi shayun shay oo sanacahu nabiyu nabigan uu samay sal slam falaa nuxibu ma jeclin an natrukahu inaan iskaga tagno cumar khaaab radi allahu taala arda waad ujeedaan qaybta hore xadiidka hore ay waafaqsan tahay oo xajarka dhunkashadiisi iyo ama salaamtiisi qaybta labaad marka wuxuu yidhi ruxlayntaan la ruxlay ilan qofka markii aad awaafuulquduumka samayna sidaan hore u sheegnay ama awaafu cumraha uu samayna waxaa weeyaan waxaa sunno ah in saddexda jeer u horaysa uu qofka u ruleey markaasuu anaga iyo hadda waqtigaan la jooga maxaa naga khusay inaan ruclayn berigii aan ruclaynta samayn oo nabiga aan la jirnay oo cumratalqadaaga aan samaynay cumratalqadaaga marka la samaynay ahayd oo gaaladii waxay yidhahdeen kuwii muxuu ahay moxamed raacay iyagoo muxuu ahaa kaniicadii madiina ay nafta ka soo qaaday oo wada xumaysan oo sakaraad oo ah. muxuuah garbahooda ay tif noqdeen oo sakaraad ah ayaa imaan doonaan markaasaa nabigu waa loo waxyooday gaaladiina waxay fadhiyaan labadan rukni markii laga taga dhanka kale ay fadhiyaan rukniyamaaniyeenka dhankaan ay fadhiyaan oo saasay mxuu ahay majaalistooda soo fadhiyaan marka nabiga wuxuu cadday alai sla slam in saddexda maro u horrayso si fiican loo rucleeyo loo ordo weliba xataa waxay samayn jireen markay dhankan ay soo marayaan xoogahu ay u yara nasan jireen laakiin markii ay mxuu aha ku soo aadan yihiin xoog iyo awood ayn leena iska dayi jireen radia allahu marka wuxuu yidhi arrinta ayada waxaan u samaynay gaaladaan istusayn inaan dad nool nahay oon mxuu ahay tabardarre aynan haynin intaan bay ahayd qadiyadde ee annaga hadda muxuuaha balkan laga soo guday gaalina ilahay baa halligay maka iyo wax walba haysana waxaan u ordaynaa saas ayuu isweydiiyey radia allahu tacala an kadibna markaasaa wuxuu yidhi shay aad nabi moxamed samey sal l laakiin inaan ka tagno maxaa weeyaan ma inaan ka tagno shay nabi maxamed samey sal l slam darteed in la sameeyo ayuu marka saas eh, eh, muxuu ahaa usii waday xadiis sideed boqol iyo kontonaad can suwayd ibni aflata aflata waxaa laga wariyey qala wuxu ra'aytu cumara cumar ibn khaaab ayaan arkay qabala isagoo dhunkaday alxajara dhagaxa ayaan arkay weyaan xajar asadka ayuu dhunkaday waltazamahu kadibna uu ku dhegay iltizaamka waxaa weya qofka inaad qoorqooraysato kale saas ugu dhegto weliba dhagaxii muxuu ah inuu dhunkale bas maahne saas ugu dhegay dhagaxuu ku dhegay weyaan ayaan arkay radia allahu tacala arda wa qaala wuxuu ra'aytu rasulla rasulka ale ayaan arkay bika adiga dhagaxow xafiyan isagoo aad kugu dadaala inuu ku dhunkado inuu ku salaamo inuu muxuu ahaa ku ixtiraamo waxaa wey inuu mxuu ahaa saas sameeyo ayaan arkay weyaan isagoo inuu ku dhankado ama ku salaamo ama kugu dadaalo ayaan arkay saa darteedan u samayna ayuu yidhi radia allahu tacala arda baabu ikhraaji suwari sawirada ka bixin laga bixiyo iwal asnaami asnaamta gaalada ay caabudi jireen min alkacbad kacbada laga bixiyo xilliga ay dhacday iyo sida ay u dhacday iyo goorta ay ahayd iyo ciddi samaysay ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiis sideed boqol ko iyo n cabaas wa bdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib cam nebi sal slm turjumaan qur'aan qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas ina rasuula allahi sala alla slm nabiga alle lamaa qadima markuu yimid oo maka u yimid markuu maka yimid nabigeena sal l slem abaa wuxuu diiday an yadkhula inuu gala albeyta kacbada wa fiihi gudihiis uu ku sugnaaday alaalihatu ilahyaalka ay ku sugan yihiin inuu gala ilahyaalka maxay yihiin waa asnaamta xumeeda gaalada ay caabudi jireen ilahyaalna ma ahan wax jirana ma inama allahu ilaahu waaxid weyaan ilaah kale ma jiro allah ma oyn subxana wa tacaala fa amara marka nabigu wuxuu faray biha asnaamtii fa uhrijat banaanka ayaa lagu soo daadiyey oo lasoo bixi weyaan fa akhrajuu waxay soo bixiyeen suuratan sawr ayay soo biiyeen suurata ibraahiima nabi ibrahim sawrkiisa ay soo bixiyeen iwa ismaaciila nabi ismaaciil fii aydiihima labadooda gacmood ay ku sugan tahay alazlaamu leebabkii lagu qora tuuranayey oo nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil waa ay leeyihiin oo gacmaha ay ugu buxaan leebab lagu qori tuurto oy mxuu ah tafaafulle iyo wax ku samayn jireen ayaa bannaanka lasoo dhiga weyaan fa qaala rasul lla wuxu sal slem qaatalahum allah alla ha naclado alla halaago amaa wallahi baan ku dhaartay qad calimuu iyagu bay ogsoon yihiin annahuma ibraahim iyo ismaaciil lam yastaqsima inaynan ku qori tuuranin oynan ku curaafanin bihaa aslaamtan iyo leebabkan qotu weligood way ogsoon yihiin ayuu nabig yiri sal slam fadakhala beyta kacbada ayuu nabiga galay fakabara wuxuu ku kibaartay allah akbar uu yidhi fii nawaaxii dhinacihiis allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhan walba ayuu nabiga ugu kibaartay sal allahu aley walam yusalli muusan tukanin fiihi kacbada gudihiisa ama gudaheeda muku bal taa meel dhigto waxaa noo imaan doonta uma sallaana waa adiga ka rabaa baabu dukhuuli kacbati kacbada galitaan la gala baabkan u baabay iyo salaati fiiha dukasho lagu tukada xadii sideed boqol iyo labaiyo kontonaad can cabdilaahi bni cumar waxaa la wariyey ibn khaaab radi allahu tacala canhuma ana rasul rasul ka sal slm dahala uu gal alkacbad kacbada ayuu galay iyo wa usaamat bni zaydin waa laba iyo wa bilaalun ibn abi rabax weyaan iyo wa cumaan ibnu alxata alxajabiyu ee waxaa weyaan kacbada ragga xijaabadeeda iyo maamulkeeda hay ka mid ahaa oo kacbada xijaabkeeda iyo haynteeda loo tiiriyey fa ahlaqaha calayhi kadibna uu ku xihay yaaxiri koleyba waa ninka la yihahdo cumaan wamakaa fiiha uu ku nagaaday fasaltu bilaalan cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi fasaltu waxaan weydiiyey bilaalan bilaal baan weydiiyey xiina kharaja goortuu soo baxay maa sanaca anabiyu sal l sl nabigana muxuu sameeyey qaala wuxuu yidhi jacala wuxuu yeeli camuudan tiir can yasaari bidxu iska mariyey tiirashka cabada ka mid a ah. kow wa camuudan tiirna can yamiini miduu iska mari nabigeena cala sl slam wa alaaata acmidatin saddex tiirna wara'ahu gadaal buu iska mariyey wa kaana albeytu kacbadana wuxuu ahaa yowmaidin maalinta iyada uu ku taagnaa calaa sittati acmidatin lix tiir ayay kacbada ku taagneed uma salla kadibna nabigana uu tukaday calayhi salaatu wasalaam tiir midig tiir bidax saddex tiirna gadaal saasuu nabigana ku tukaday sala allah alay slam xadiidkan marka ragga galay waad u jeedaan cusmaan ibnu alxa waa noo iman doonta insha allahu tacaala isagoo kacbadii cabdulahi bn cumar wuxuu ka warina inuu nabigeena ku tukada alai sl slam xadiidka hore ibnu cabaas radia allahu tacala canhu arda <clears throat> uu leeyahay kacbada nabiga wuu galay mana ku tukanin culimmada waxay leeyihiin salaada cabdulaahi bn cabaas aad ula jeeda waa salaat ljamaca salaada la yaqaano oo faradka eedo jamaacadeed ayuu la jeeda waa ragga ugu taqhriijka fiican qaarna waxay leeyihiin cabdulaahi bin بن eh, wuxuu weydiiyey bilaal bilaalna xafida wuu hubay isagaa meesha ku tukaday marka wuu hubay laakiin cabdullahi bin cabaas laftirkiisa ragga aad ka soo naqlina waxaa ka mid ah بن la yidhahda usaama ibnu zayd radia allahu tacala an arda waxaa dhici karta markuu nabiga tukanayay usaame inuu mashquul ku ahaa duca inuu mashquul ku ahaa laga yaaba duca inuu mxuu ahaa salaad ku mashquulsan laga yaaba marka qofkii xifdiyey inuu nabiga ku xujatun calaa man lam yaxfad marka culimada waxay leeyihin sida saxda biitifaaq aw bilaqlab ama jamaahiir ahlicilm waxay qabaan inuu nabigeenu ku tukaday sala allahu calayhi waalihi wasalam gudaha kacbada lakin waxay isku waafaqsan yihin an farda lagu tukan in gudaha ayib wa fii riwaayati riwaayat oo limuslim imaa muslim usugnaaday u sugnaatay qaala wuxuu yidhi aqbala rasuula rsulka alla wuu qaabilay cabdillahi bin cumar baa warka wada cama alfatxi sanadkii fatxu maka ayuu nabigeena soo qaabilay calaa naaqatin hal ayuu marka nabiga saarnaa oo liusaama bni zaydin u lahaa usama bn zayd ba hashi iska lahaa xataa anaaha tujiyo uu ka fariisiiyo hashi bifinaai lkacbati kacbada banaankeeda uu nabiga ka fariisiiyo uma wuxuu yeedhay cumaan ibnu alxa cumaan ibnu alxa ninka ayuu yeedhay fa wuxuu yidhi itini waxaad ii keentaa furaha kacbada ii iyaga ayaa gacanta ku hanjireen marka iyada weeyaan fadahaba wuu aaday ilaa ummi hooyadiis ayuu aaday fa abat waxay an tuciyahu inay furihiisiisay diidday ayb faqaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay latuctiiniihi waad isiinaysaa ood isiinaysaa ood isiinaysaa ow amaba layakhrujanna wuu ka soo bixi haada sayfu sayftan min sulbi dhabarkay ka soo baxaya seeftaan ad ujeedid dhabarkii ay ka soo baxaysa hadii kale waxaa weya furaha waad ii dhiibaysaa qaala wuxuu yidhi fa acطatu iyaahu furihii way siisay fa jaءa bihi wuxuu u keenay ula yimid ila nabi nabigana sal slam fadafacahu ilahi uu u dhiibay fafataxa albaaba albaabka ayuu markaa furay nabigu markuu u dhiibay asaga wuxuu ku celiy wuxuu yidhahye fur su-aasha aan raba inaan idin weydiyo waxay tahay layarujanna layakhrujanna wuu ka bixi haada sayfu min sulbi dhabarkayga muxuu kala jeedaa ya muxuu la jeeda sooma ku dilayaa ya suu isdilaya a ah oo ku calool jilacsanaya haye maxaa kaas tahdiid wuxuu leey bahashu waan soo saaraya <laughs> marka wax badan meel walba la aada macnahaas waa macno muxtamila waxaa muxtamila inuu leeyahay seeftan abarkaa igu suranta mogta waan la soo bixiy oo muxuu aan kula soo aadi waa suuragal waa laakiin baciid inta badan waad garanaysaanoo carabta beriga aad bay ugu fiicna intooda badan mid mid kooban waa gooni waxaa kaloo suuragal waxay isku dilaan ayaga hadda dadba baa isqarxiya dad baa waxaa weeyaan eh, dad baa waxay sameeyaan eh, inta ay qoorta iska xiraan ay korsi fulaan kadib korsiga haraanta ku dhuftaan qaarba sun cabaan xilliga asaga intixaarka isdilka waxaa isku dili jiray intii halkaas la saaro meelahaas la saaro seefta ayaa kadib qofku isku tuuri jiray saasu kadib dhabarka ay ka soo bixi jirtay ninka waad garanaysaan mujaahidka ahayoo aadka u dagaalamayay oy saxaabada yidhahdeen ninkan hawsha maanta uu qabtay nin lama arka tuuba lahu ljanna markaasaa nabigu wuxuu yidhi alai sl slam naar buu galay xaalad khatar ayahayd marka alcumuum macaanidaas dhammaan ba waa ixtimaal weyaan wallahu aclam markaan firfiriy shuruuxdana haaliban aad uma ay kala saarin ayb baabu nuzuuli sidoo kale waxaa mayadan baraarujin u baahan oo qaar eh, hadda ka soo marnaan filaya ninkan la yihahd cumaan bni alxa eh, nimin bani shayba la yihahdo ayaa kaga dambeeyey oo ilmaadeer ahayn iyaga ayaa kacbada furaheeda ilaa maantadan la joogahaayo kacbada furaheeda maantadan la jooga iyagii faracoodii ayaa gacanta ku hayo waxyaaba layaab kale waxaa ka mid a ah. dooda meel bay gashay moogta nimankii bani shayba rag dhalad inay yihiin sheeganada iyo rag haddaba gacanta ku hayo ishaysto oo isku dhegan ayaan mar arkay maka waxay iskugu dhegan yihin mataqaanaa kuwan waxay leeyihiin run maaha asalkooda hindiya ay jeedaanoo shaqaalihii u shaqayn jiri reer bani shayba weyaan kuwan meesha ku haya reer bani runta annaga waa ay leeyihin garki intaas leegahayoo la yaabaysaa warrami oo daldalmi nin baa marka la kaftaa wuxuu leey maalinta adiga aad muxuu ahaa furaha kugu soo wareega maxkamadda marka gey maalinta furaha kugu soo wareega soo walba muxuu inaan kacbada galna nama ogolaanay saasuu leeyihi mid kala la kaftamay carabti ah waxaan kala jeedaa marka waxay leeyihiin annaga waan haajirnay waxaan ka haajirnay maka waxaan adnay maqhrib alcarabi halkaas marocco ayaan aadnay muddo ay halkaas ayaan soo joognay kadibna waan soo laabanay marka raggii addoomaha ahaa amaba raggii shaqaalaha oo meeshii joogay oo waalidiintanaga muxuu ahaa la noolaa maadaama anagii aan meesha ka tagnay ayagii ayaa marka ah, bilwalaa a ah, kusii hayeen marka adinka umaad dhalanin reer bani shaybana ma tihiin waxaad yeelaysaan furihiina siiyo halkaasay u taageen maxkamad ayagoo geeyo muxuu ahaa saas isku dhegan xitaa d n a ayay sameeyeen oodna ka warna asaga noogu warrami meel nagala martiqaadaan ku kulanay marka wuxuu le d n a ayaan dirnay meel walbaan u dirnay niminkaan haba yaraatee asal carbe ataa ma lahan waa hunuud halkaasa ka dhacaya walcilmu cind allahi caza wajal annaas mu'tamanu calaa ansaabihim marka khilaafka meel galaya mogta ya ayib lidalika nabigeena xaq buu ugu dhigay wuxuu caddeeyey in qof daalim inuu ka qaado ayaga lidalika ilaa hadda ayaga ayaa hayaan ama ayaga ha noqdeena ama mawaalidood noqdeena weyaan baabu nuzuuli degitaan la degay ayuu baabkan u baab yahay bilmuxasabi meesha muaab masjidkan mxuu raggiina xajiyey markii aan barfiilfiiriyey haaliban waxaa weeyaan eh, waa masjidkan masjid alkhayf oo ku yeela magaalada cafwan eh, jamaraadka intaan la soo gaarin iyo mina tendhooyinka inta udhexaysa masjidkan weyn oo ku yeela masjidkaas ayaa muxuu ahaa muxasaba la yihahda khayf bani kinaanana waa la yihahda khayf bani kinaanana waa la yihahdaa weeyaan ayb baabu nuzuuli degitaan ayuu baab yahay bilmuxasabi ma sunna ma arin wanaagsanba ma iska caadiya ayuuba u baabaystay imaamka xafidah llah xadii sideed boqol iyo saddex kontonaad an ibn cabas waxa lg bdlah bn cabas ibni cabdilmualib qaala wuxuu yidhi bdlah bn cabaas laysa taxsiibu in meesha muxasab la la ma ahanin bishayin wax ma ahanin wax hadda sunno ah oo sunno gooni aho minaka ay kaga duwan lama arka weyaan inamaa in kale ma ahani huwa isaga manzilun waa boos oo nasalahu uu degay rasuulu llahi rasulka sal sl meel uu nabigu muxuu ay iska ahayda meel hadda sunno gooni in loo dega ama saasa ma ahna ayuu leeyahay xadiis sideed boqol iyo afari kontonaad can caaishata radi allahu tacala an in kale ma ahni wuxuu ahaaday muxasabka manzilun boos oo yanziluhu u dega annabi nabigana sal l slm liyakuuna inuu ahaada asmaxa mid u fudayd badan likhuruujihi markuu magaalada maka ka baxa amaba ha aada carafa xaggeed ama mxuu madiinaha u noqdee si ugu fududaato ayaay ahayd un tacnii waxay ula jeeda bilabtax abtax haddii aad ama muxasab aad maqasho ama khayf bani kinaan aad maqasho ama masjid اlkhayf aad maqasho intaba waxaa weeyaan asmaaءun lishayin walimakaanin waaxid weeyaan intaba waa mxu hal shay kalama marka saas weeyaan hadda waad aragteenoo saldhiga laga hogaamiya mina weeyaan culimada dhan halkaas ay yimaadaan dadka ayaariinta oon xamlooyinka la soconin oo amaba mukhaalifiinta ardayda iyo dadka mxu aan tasriix haysanin oo soo bermuday dadkaasoo dhan meesha saldhigooda iyo dadka cibaadada jecelba kuwa xataa dadka tendhooyinkale qaarkood in badanoo ka mid a ah culimadii dhanoo weyneed ayaa meesha imaanaysa kadibna duruus casr maqrib cisho salaad subax duruus baa ka socota marka meesha in badan waa laiskugu yimaadaa aad aad baa laiskugu yimaadaa mar xataa waxaan garanayaa sheekh saalax uthaymiin maxamed bin saali uthaymiin raximahullah ayaan garanayaa mar isaga oo muxuu ahaa eh, darsi ka jeedina ayaa waxaa weeyaan ninbaa wuxuu la fuulay tvga meel ki dowla la furay meel yaroo manaarada oo lagu adimo dheda ku taal la fulay markaasa sheekha aad buu kaftan badnaa nin adagna u ahaa raximah wuxuu ya rajul azil canii hadihi اaala alkhabiia intaasu ku daray aaladan xun iga leexiyu yidhi marra buu yidhi mxu shaashaadkan baktiga ahoo kale ay ka soo gelaysa markii annaga aan ka baxnay inaan ka soo muuqdo mar iga leexiyuu yidhi raximah llah raxmatan waasica marka waxaan kala jeedaa culimada saasay isu galayaan shekh uthaymiina imaani shekh bin baaza imaani shekh saalix alfawsaan imaani fulan shekh albaani markuu muxuaha joogi hakada ragga culimadaasoo dhan ayaa muxaadaraad ilaa haddeertaana culimada weyn oo muftiyaalka ah way yimaadaan dhammaantood marka qofka xajiyo waxaa fiican xilliyada qaar tandhooyinkan yaroo laisku xayirinta in laga baxa oo culimadaas saldhigooda la tago oo cilmiga laga soo faa'idaysta qofka sanadka caaliga waa muhiim mid yaroo da yaroo soddon jir ama labaatan culimada diinta ku gaboodiyo sideetan jiryaal sagaal jiryaalka inaad cilmiga ka soo qaadato iyo khibrada wax aada muhiima weeyaan ayib baabu iraaji afan baabu maa yuqtalu wax la dila ayuu oo bannaan maa yaqtalu wuxuu dilaa oo u almuxrimu qofka ixraamka xiran oo min adawaabi daabooyinka ah waxyaabahan dadka dhibo xasharaadka iyo daabooyinka waxyaabahaas cayayaanka iyo wixii la dili karay waxaan la dili karin ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo konton iyo shanaad can cabdillahi bn cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana rasullah rasulka al sal l slm qal nabigeen wuxuu yidhi khamsun shan oo min adawaabi daabooyinka ka mid ah man qatalahunna qofka dila wa huwa muxrimun isagoo muxrim ah falaa junaaxa calayhi dembi alcaqrabu hangarlaha ama dabaqaroofka iyo walfaratu jiirta ama jiirka iyo walkalbu eyga alcaquuru ee boqnagoyska oo caasiga ah iyo walquraabu tukaha qaaqa iyo walxidaatu dafada intaaba ama hunfey waxaa tiradaba shantaas shay nabigeena wuxuu caday sal slm qofkii xaramka ku dila isagoo muxrima in haba yaraatay ama xaram ha noqoto ama kharij xaram ha noqoto isagoo muxrima dhib ma lahan fi lxarami waxaa idiin qora xurum sida mxuu aha imaam nawowi iyo hayruhu ay caddeeyeen xaram oo xaram oo mxuu ahaa bifatxi ra ayaa afsax fi lxarami xaramka i walixraami qofka mog iraam xiran yahay markuu xaramka joogo waa lagu dilaya haddii aad xurum tidhahdana alamaakin almuxtarima muxtarama meelaha xurmada loo kacbadoo kale agteeda waa lagu dili karaa ayuu nabigeena kala jira sal ll ly slm xadiis sideed boqol iyo lixii kontonaad can cabdilahi bni mascuud waxaa la wariyey ana rasul amara wuxuu faray muxriman qof muxrim ah biqatli xayatin inuu abeese ku dilo biminan mina abeese ayuu nabiga wuxuu yidhi abeesadan dil nin muxrima ah. nabigan cale saasuu ku yidhi marka waxay tusinaysaa inay bannaan tahay fadli salaati dukasho lagu tukada fadliga ay leeda ayuu u baab yahay fi lmasjid alxaram masjidka xaraamka ah ayuu baabkan u baab yahay wuxuu yidhi xafidahullah undur alaaamia wa tisca wasittiin wa iyo iyo iyo iyo toddobaatanaad waxaa weeyaan salaatun fii masjidi hada khayru min alfi salaatin fii ma siwaahu ila almasjid alxaraam kun salaadood inay ka fadli badan tahay salaad meel kale lagu tukada iyo salaaddii lagu tukada masjidka nabigeena alai slam intaan masjidka nabiga lagu tukada inay kun jeer ay ka fadli badan tahay uu nabigeena ku cadiyay xadiiskaas masjid alxaramka waa gooni isaga waa ka badan waa boqol kun sida xadiidka kale oo saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa laa tashhadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masjid meelaan ahayn heryada looma adkaysto oo safar looma gala weyaan almasjid اlxaraami wamasjid الrasuuli sal ه slm wاlmasjid اlaqsa masjidka xurmada lah oo xaramka ah oo kacbada ay ku taalla iyo masjidka nabigeena ala sl slam iyo masjid اaqsa baabu alfasl اثaali faslka saddexaad fadaa'il اmadiina magaalada madiina fadaaisheeda ayuu baabkan u baab yahay baabu taxriim اmadinai madiina xaramnimadeeda ayuu baabkan u baab yahay inay xaram tahay iyo ducaai nabi nabiga u duceylaha iyada xadiis sideed boqol iyo toddoba iyo kontonaad can cabdilahi bni zaydin waxaa la wariyey radia allahu tacala an arda can nabi nabigna wuxuu ku ri sal l slm ana ibraahiima nabi ibraahim xarama wuxuu xaram ka dhigay ood in muxuu ahaa lagu xadgudba diiday xurmadeeda makata magaalada maka wadaca laha wuuna duceeyey wa xaramtu anigana xaram baan ka dhigay almadiinata magaalada madiina kamaa xarama siduu xaram ugu yeelay ibraahimu nabi ibraahim makata magaalada maka wadacowtu waxaan u duceeyey laha iyada waan u duceeyey waa kii aan dagarsoon ku biinay ama daarsoon waa tiadaba aan ku bixinay saacaasoo afar qaybood loo qaybiyey ayaa mud la galasta dhuuban iyo wa lamid weyaan mila maa dacaa kii uu duceeye oo kale ibraahimn ibraahim limakata maka uu duceeyey ayaana u duceeyey saasuu nabigeena sal slm lidalika magaalada madiina qofku wuxuu ku noolaan karaa nolol aad u yar aad u yar waa ka duwanta kale qofkii tagana wuu garan karaa boqol dolarna laga yaaba inaad kusoo maraysato iska soo noqoto way kugu filaato hadii tagto ama laba boqoloo dolar boqol doolarna waxaa laga yaabaa markaad nairobi joogta hal maalin kuga baxdo marka barakada madiina wax la yaab la waa qofkii muxuu ahaa tijaabiyo qofkii rabaa tijaabiyo xadiid sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad can anas anhu arda can nabi wuxuu kor sal slm qal nabigan wuxuu yidhi almadiinatu magaalada madiina xaramun wa xaram min kada ilaa kada halkaas ilaa halkaas xadiidka waxaa weeyaan kale ayaa caddayna ah oo almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa thawr meesha buurta ceyr la yidhahdo oo magaalada madiina dhanka koonfur xigto oo aadka weyn oo meesha uh, checkpointiga ama taftiishka ku yeela uh, laga soo bilaabo ilaa uxud buur yaroo ka dambaysa oo muxuu aha intaas ayaa muxuu ahaa kana waxaa la yidhaha kan kalena thawr ayaa la yidhahda nabigan wuxuu alay sal slam in magaalada madiina ay xaram tahay maa bayna cayrin ilaa thawr waa kow laa yuqtacu lama goyo shajaruha geedkeeda lama jaro walaa yuxdau iyo bidc lalama yimaado weyaan man axdaa qof soo kordhiya fiiha iyada xadaan bidc ama ulmi ama dhibaato kale aleyhi dushiisa ahaatay lacnatulahi naclada alle iyo walmalaaigta malagta walnaas dadka ajmaciin dhammaan xadiis sideed boqol iyo sagaal iyo kontonaad can sacd bn abi waqaas waxaa la wariyey waa nabiga reabtigii qaala wuxuu yidhi sacad qaala rasul wxu yh sal slm innii aniga uxarimu waxaan xaram ka yeelayaa maa bayna laabatay almadiina magaalada madiina labadeeda shiila madow inta dhankan cayr iyo thawra udhexeeya dhanka kale oo mxuu aha dhanka koonfur iyo iyo waqooyi waxaa udhexaysa cayr iyo thawr cayr oo jira koonfur iyo thawr oo waqooyi jira dhanka muxuuha qorax oo dhaca qorax soo baxna nabigu wuxuu yidhi bayna laabatayn labada shiila madow dhagxaan madow oo dhankan xar algharbiya loo yaqaano iyo dhagxaan madow oo xara sharqiya loo yaqaana inta udhexaysana xaran baanka nabigu ka dhigay uu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam ayib aniga uxarim waxaan xaram ka yeelayaa ayuu nabigeena yihi sala allahu alayh wasalam nacam maa bayna laabatayn almadiina labada magaalada madiina labadeeda shiila madow inta udhexaysa ayaan xaram ka yeelayaa an yuqtaca in la gooyo ayaan xaaraam ka dhigay on diidayaa cidaahuhaa geedaheeda waaweyn oo waxaa weyaan weliba qodaxdale in la jaro qurac iyo wixii la midka weyaan ow yuqtala la dilo sayduha ugaarteeda wa qaala wuxuu yidhi almadiinatu khayrun lahum iyada ayaa wanaag badan ow khayr badan low kaanuu yaclamuun haddii ay ogaan lahayeen laa yadachuha kama taga axadun qof ragbatan anha nacayb uu magaalada madiina uf uu yidhi kagama tago ilaa haddii ay dhacdo miya abdl اllahu alla wuxuu badela fiiha magaalada madiina wuxuu ku bedelaa uu qofka isaga ka bedel qaata man qof huwa isagaba khayru minhu ka khayr badan weeyaan qofkii dee magaalada madiina dan ay ka soo saarta amaba de ka badanaysto gooni laakiin qof magaalo nacita war naga bixiya saas ugu soo baxa ilahay qofka khayr badan buu bedela asagana khayr lama kulmo inta badan waxyaabaha hariibka waxaa ka ah. dad baa laga yaabaa inay cibaado u yimaadaan markaas iyagoo nacay ku yar xanuunsan wama ilaa dalika mar un yaa iga bixiya iyadoo ka joogta khatar dadba ardaynimo lasoo aqbalaya ilaa wa leeda magalada madina suna nabig sal slam dabeesheedii waa mar waa qabow nafta ay kaa dhici marna waa kulayl muxuu ahaa madaxa ku qarxi wamaa ilaa dalika waad bishimahaad ka jajacaysaa wahaakada yani hurdadii xataa dadka qaar way ka qaadi qaar xaaladooda ma sahlano marka qofkii waxaa laga yaaba inu yihahdo war jaamacadeed iyo waxoodana mar rabe waan iskaga tegi madiina kacaro ka carra inta badan dadka ayaga dad noocaas sameeyey ayaa jira oo xataa qaar laga waaya cumraysta cumrada bas guta ama xajka bas la imaado maya kasoo cararay dadka ayaga ahaa inxiraaf baa qaar ku dhacay qaar way inxiraafeen waa marka magaalada madiina in laga cararo oo xumaan muxuu ahay looga soo wax loo baahanya ma an weyaan walaa yahbutu kuma sugnaada axadun qof calaa lawaaiha waxaa laga inaad tirahdaan war magaalada madiina brnyaana siinaaba madiina iyo muxuu ahaa taabiciye iyo waxbaaba laiskaga baahan yahay yaana siina warun yaana siini yaana siini weyaan laakiin waxaa laga yaaba qof madiina jooga iyo qofka qofka madiina jooga iyo qofka halkan jooga inuu qof halkan joogo ummadda ugu nafci badnaado khaasatan qofkii aanan u dhalanin dalka asaga maxaa xagga markaad joogto qofka wuxuu noqonayaa qof un u naftiisa waad cuni waad cabaysaa waxbarasho lagu siiyo lagu ogolaadaba wax yar unbaad qac ka siini meel darsi aad ka jeedin lama arko meel darsi xataa fiican aad ka faaidaysana xaramkaas waa gooni mooyane oo badan ma marka xitaa ganacsi iyo noloshaan hadda adduunka la haysto oo qofka markuu qofka ganacsado halkaa dirham oo qofka uu maanta ganacsaday waxaa laga yaabaa inuu ku anfaca boqolaal muslimiina masjiduu ku dhisi kan faqiirkaon siini zakuu bixinaya qaraabuu siini wahaakada wamaa ilaa dalika eh, asmu ka qayb qaadani xitaa ibdaacaas iyo qofka awoodda ilahay uu geliy inuu muxuu ahaa ka faa'iideey ayaa xagga adkaani xataa marka qofka waxaa weeya mararka qaar waxaa laga yaabaa madiina in muxuu la dhex fadhiyo inay ka khayr badan tahay in eh, fasiiruu fi lardi oo qofka dalkiisa iyo ummadiisa dhex jooga ood wax la qabto khaasatan hadda adduunkan la kala xirtayo nin walba uu qol mushkilaad noqotay nin walba waxaad leeyahay meesha anaa iskala waa mushkilad marka nasal allah asalama walcaafiya walaa yahbutu axadun qof kuma sugnaan calaa lawaa'iha dhibkeeda iyo adaygeeda iyo hawa adaygeeda ama mashidadeeda iyo jahdiha dhibkeeda ilaa kuntu hadii ay ilaa haddii ay dhacdo kuntu waxaan u ahada lahu isaga shafiican mid u shafiican ahaada oo nabig sal slm aw shahiidan mid u markhaati furo yowma qiyaamati maalinta qiyaamo xadiis sideed boqol iyo lixdanaad can sahal waxaa laga wariyey ibnu xunayfin qaala wuxuu yidhi sahl radia allahu tacala arda ahwa wuu ishaaray ama soo hoobiyey rasulla rasulka sal slam biyadihi gacantiisa ila lmadiinati magaala madiina ayuu saas u ishaaray weeyaan wa qala wuxuu yidhi innaha iyada xaramun waa xaram aaminun ee aamina weeyaan baabu tarkiibi baabu liimaani baabun aliimaanu iimaanka yarizu wuxuu usoo ururaa ila lmadiinati magaalada madiina ayuu usoo laabta usoo ururaa halkaas ayuuna maraan ka soo bilowday xadiid sideed boqol iyo kow iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu arda ana rasul rasulka sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi ina aliimaana iimaanka layariz wuxuu soo uruura ila almadiinati magaalada madiina kamaa ta'rizu say ugu soo uruurta oo igu soo mxuu ahay koobnaato alxayatu abeesada ilaa juxriha godkeeda weeyaan baabu tarkiibi jeclaysiin la jeclaysiy ayuu baabkan u baab yahay fii sukna almadiinati magaalada madiina deegaankeeda in la dego oo muxuu laisku can yuxanas waxaa laga wariyey mawla zubayr riwaayaadka qaar waxaa ku taala mawla muscab bnu zubayr muscab bnu zubayr oo zubayr u dhalay inuu mawla u yahay ood xoreeyey intana waxaa ku taala mawla zubayr marka imaam nawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay huwa liaxadihimaa xaqiiqa walihaani majaaz wiil iyo aabihii hadduu wiilka xureeyo aabihiina dee majaazu ku yahay hadduu aabihii xurayna wiilka ayuu majaaz ku yahay saas ayuu leeyahay caleyh raxmat can yuxanas waxaa la wariy mawla zubayr waa magac de waad magac carbeed maahan annahu isaga kaana wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiya cinda cabdilaahi bni cumara fi lfitnati fitnadii markii dhacday dhibaatadii madiine ayaam alxara iyo wax badan baa soo mareen mogta fitnadii jirtay mid ka mid a fa atathu waxaa u timid mid la xureeyey oo lahu isaga uu leeyahay ninka la yidhahdo cabdillahi bni cumar tusalimu calayhi iidoo salaamaysa gabar uu isaga xureeyey oo cabdillahi bni cumar salaamaysa u timid radia allahu tacala faqaalat waxay tihi innii aniga aradtu waxaan doonay alkhuruuja inaan baxa yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow cabdullahi bin cumar ayaa kunyadiisa ay tahay abaa cabdiraxmaan ishtada calayna zamaan zamanka ayaa nugu darnaaday fa qaala lahu wuxuu ku yidhi cabdullaahi uqcdi iska fadhiiso lukaaci doqonyah ama dabaashiyey waa magac iska un nawcuma caran yahay iyo wax la mida weyaan fa innii aniga samictu rasulah ban ka maqlay sal slam yaquul isagoo leh laa yasbiru kuma sabra washidatiha shidadeeda axadun qof ilaa kuntu waxaan u ahaada lahu isaga shahiidan mid u markhaati fura aw shafiican mid u shafeec yowma alqaamati maalinta qiyaama cararin waxaad yeelaysaa shafaacada nabiga ayaad helaysaa iyo shahaadada nabigan ala sl slam waxaad yeeli joog dabaaliya saasuu ku yidhi radia allahu tacala an arda baabun almadiinatu magaalada madiina tanfi khabahaha waxyaabaheeda liidan oo khubsiga iyo xumaanta qabo magaalada madiina way fintisaa way burisaa oo mxuu ah way saarta banankay ku tuuraysaa ayuu nabigeena cadayn doonaa waanoo imaan insha alla taala baabkaas u baabaystay imaamka xafidahu llah xadiidka sideed boqol iyo saddex iyo lixdanaad can abi hurayrat waxaa laga wariyey cabdiraman sakhri dawsi qala wuxu hurayra qala rasul rsulka wuxu yhi sal umirtu waxaa lii faray biqaryatin ay bilhijrati inaan u hijrood ilaa qaryatin qarya oo taakulu cunaysa alqura tulooyinka dhan la wareegi doonto oo iyada ah maamulkeeda la wada hoos imaan doono inaan u haajira ayaa lii faray yaquuluuna waxay yidhahdaan magacay ku sheegaan yaribu yarib ayay yihahdaan magaalada madiine magacii horaan ay ugu yeeri jireen ayuu ahaa wahiya ayda almadiinatu waa magaalo weyaan madiine weyaan tanfi waxay mxuu ahay fiintisaa oy kala burisaa ama ka fiijisaa annaas dadka ayay kala burisaa dadka ay tuuraysa naaskan waxaa weeyaan dadoo dhan ma aha waa munaafiqiinta iyo gaalada iyo mxuu aha kuwa fii quluubi marad kamaa yanfi siduu mxua u tuura alkiiru buufanaha baalkan mxua birta lagu shido weeyaane oo lagu afuufo khabatha alxadiidi birta Eh, waxyaabaha dusha ka saaran oo wasakda ama xumaanta amaba eh, waxyaabaha dulduula say u tuurta weyaan baabun man raqiba cala almadiinati madiine qofkii naca ayuu baabkan u baab yahay xukunkiis muxuu noqonayaa xaaladiisay noqonaysaa weyaan xadiis sideed boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi hurayrat waxaa la wariyey cbdirxman sahri dowsi ana rasula rasul la sal l slam qaala wuxuu yidhi ya'tii waxaa imaan doona cala annaas dadka waxaa u imaan doona zamanan zaman yadcu rajulu ninku uu yeerjona ibna camihi in adeerkii iyo qariibahu iyo muxuu ahaa qofkii qariibkiisa u dhawaa qaraabadiisa u yeeri doon intay joogaan kuwa iyaga madiina ma joogaan meelo kale joogaan wayaan waxay dhihi doonaan haluma ila rakhaa war barwaaqada u imaada meeshaan muxuu aha engegan isaga soo taga magaalo madiinad waa meel eh, runtii eh, aana aad u muxuuha barwaaqo badnayn haluma ila arakhaa war barwaaqada u kaale weeyaan wlmadiinatu madiina ayaa khayru lahum khayr badan low kaanuu yaclamuun haday ogaan lahay inay ku sabraan waladii alli baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay yadun taliiqu bijalaali wacadamati wasultaani wakibriyahi wamalkuutihi laa yakhruj ma baxa minhum ayaga axadun qof raqbatan nicitaan u naca canha xaggeeda ilaa haddii ay dhacda ahlafa allahu alle wuxuu muxuu ahay bedel qaataa oo keena fiiha iyada khayran mid khayrba minhu ala hooya ina almadiinata magaalada madiina kalkiiri buufanaha oo kale weyaan tukhrij waxay saarta alkhabiia kan xun walaa taquumu saacad saacadda qiyaama ma dhacda xataa tanfi lmadiinatu madiina magaalada madiinala mxu a ka burisa oy banaanka kaga tuurta shiraaraha kuweeda sharta badan kamaa yanfii siduu mxua u tuura ood u fiijiyo ama u mxuu ahaa afuufa alkiilu buufanaha qabad alxadiidi birta mxuu ahaa qeybtana moodka ah ama qeybteeda liidan weyaan baabun xifdu lmadiinati magaalada madiina xifdin laga xifdiyo rabbika xifdan ayuu baabkan u baabyahay min adajaali dajaal iyo waaaacuun aacuun labadaasba ayuu baabkan u baabyahay xadiid sideed boqol iyo lix iyo xadii sideed boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala an arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul la wuxuu yhi sal slm calaa anqaabi almadiinati magaalada madiina jidadkeeda iyo albaabadeeda ayay ahaadeen malaaikata malaaig laa yadkhuluhaa ma gala aaacuun aacuun ma gala wala dajaalu dajaalna sooma gala lidalik markuu dajaal soo dega sibaakhi lmadiina oo dhanka galbeedka xigta meel cariseel ah ama cusbeeelah halkaas ayuu kusoo degi doonaa sida nabigeena caday sala allahu aleh waali waslem xadii sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad oo magaalada xuduudkeeda ka baxsan xadii sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad can anas bn malik waxaa radi allahu taala arda aya nabiga wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laysa maahan min baladin magaalo iyo dal ilaa haddii uu jiro sayatahu waxaa dul istaagi doona ama imaan doona addajaalu dajaal ilaa makata maka iyo almadiinata ilaa hadduu jiro calayhi malaaikatu malaaig ay ahaatay saafiina weliba ayagoo mxuu ah safan yaxrusuunaha dhowrayaan oo ilaalinayaan weyaan waardiyeynayaan uma intaa kadib tarjufu lmadiinata magaalada madiina ayaa gelgelito biahliha dadka ku jira ayay la gelgelitaa alaaa rajafaatin saddex mxuha gelgelishaysa u gelgelitaa magaalada madiina fayukhriju llahu alla kadibna wuxuu saaraa kulla kaafirin gaal la arka iyo wa munaafiqin munaafiq la arka ayaa bannaanka loo tuura oo dajaal muxuu ahaa haniimo looga dhiga weyaan baabun imu man kaada ahla madiinati ahlmadiine qofkii dhagro oo khiyaano u sameeya iyo dabandaabiye dembiga alla kulma ayuu baabkan u baabiyay xadiis sideed boqol iyo todoba iyo lixdanaad can sacdin waxaa laga wariyey haddii sacd la ilaaqay inta badan wuxuu ku dhacaa ibn abi waqaas radia allahu tacala arda qala wuxu yidhi sacd ibn abi waqaas samictu nabiya nabigan ayaan ka maqlay yuqla sugal nabigeena laa yakiidu ma dhagro oo ma khiyaama oo ma dabandaabiyey ahla madiinata magaalada madiina ahalkeeda axadun qof ilaa haddii ay dhacda inmaaca wuu dhalaalaa xataa kamaa yanmaacu si u dhalaalo almilxu milxiga iyo cusbada fi lmaai biyaha milx iyo cusba haddii biyo saa loo dhexgeliy soo muxuu ahay dhawbaan iyo dhalaal ma samayn saas u baabaa weyaan qofkii ahlmadiina khiyaanay dhagar la doona baabun xub lmadiinati magaalada madiina jacaylka la jeclaado ayuu baabkan u baabaya xadii sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad can salim bni cabdillahi waxaa la wariyey can abiihi cabdillahi bni cumar wuxuu ka wariyey radi allahu tacala canhuma can nabi wuxu ka wary sal slam anahu isaga ruwiya ru'ya waxaa la tusay wa huwa nabigana mucarisun uu habeendegay bidilxulayfati meesha dulxulayfa la yihahda usuu habeendegay tacriiska waa ulu leyl akhir meesha degitaanka ah, habeenka deegaanka la dego ayaa la yidhahdaa ayaa nabiga waxaa la tusay bibatni alwaadi dulxulayfa ayaa batnilwaadiha waadiga gudihiisa weeyaane qiila lahu waxaa loo yidhi ru'yada la tusay inaka adiga bibatxa'a meel badxa ah oo bannaan ayaad ku sugan tahay ama meel yar muxuuaha waadi aad ku sugan tahay mubaarakatan ee barakaysan xadiidka waxaan boodayna marka siddeed si ay mxuu ay xadiidkan u fasiro hal xadiidun baan ka boodayna fiiriya xadiis siddeed boqol iyo toddobaatanaad can cumar radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yihi cumar samictu nabiy nabiga ka maqlay sal slam yaqu biwaadi alcaqiiq waadi alcaqiiq waa waadigan jaamacadda hormara ee meesha hadda ixraamka laga xirto oo muxuu ahaa dilxulayfana mara halkaas waadi weeyaan halkaa waadi weeyaan ayib wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cumar nabigaanaan ka maqlay sal slm biwaadi alcaqiiq isagoo ku dhex sugan yaquul isagoo le ataani waxaa yimid alleylata hadalkii aad fasiraya marka ataani waxaa yimid alleylata xali aatin mid iimaada i yimid oo min rabbi rabbi xagga ka iga yimid faqala wuxuu yidhi salli ku tuka fii hada alwaadi almubaarak waadigan barakaysan ku tuka ayaa ligu yidhi weeyaan kadibna waqul waxaa tirahdaa cumratan fii xaja cumro xaj la dhexgeliyey muxuu ku dhawaaq oo muxuu ku ixraama labayk allahuma cumratan waxaja ama xajan wacumratan qiraanan waxaa tihahdaba xadiidkii hore u laabana sideed boqol iyo sagaal lixdanaad can allahu tacala an arda ana nabiya nabigeena sal slm kana wuxuu nabigeena idaa qadima min safarin safar hadduu ka yimaada oo fa nadara u eego u arka ilaa juduraati almadiinati derbiyada madiina juduraat waa jamcu jidaar weeyaane madiina markuu arka awdaca wuxuu dadejin jiray nabigeena uu aad u kaxayn jiray raaxilatahu hashiisa u saarnaa wain kaana hadduu calaa daabatin gaadiid kale haduu saaran yahayna xaraka uu dhaqaajin jiray min xubiha jacaylka uu qaba magaalada madiina ayuu degdeg u dhaqdhaqaaji jiri weyaan xadiidka siddeed boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can cumar waxaa laga wariyey mxuu aha ah, siddeed boqol sagaaiyo lixdanaad toddobaatanaad kow iyo toddobaatanaad kan hore waan dabcan ahrina kan xadiid siddeed boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can cumar waxaa lagu radi allahu taala arda qala wuxu yihi cumar allahuma aleh rasuqnii igu irsaaq shahaadatan shahiidnimo igu irsaaq fii sabiilika jidkaada aan ku shahiido wajcal ka yar mowtii geeridaydana fii beledi rasuulika rasuulkaada magaaladiisa iyo lweyaan waad garanaysaan cabdilai ninka la yihahdo cafwan abula'lat almajuusi ayaa marka ku dilay isagoo muxuu ahaa salaad ku jira radia allahu taala arda shahaadadan uu helay magaalo madiinana uu ku geeriyooday xadiis sideed laba iyo anas waxaa laga wari malik radi allahu arda khaadim rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi anas nadara rasuula rasuulka wuxuu eegay ilaa uxudin buurta uxud ayuu nabiga saa uu faqala wuxuu yidhi ina uxudan maurta uxud jablu waa buur yuxibuna najecel wanuxibu anagaan jecelnahay saasuu nabigan cadi sal slm baabun fadl asalaati salaad la tukada fadliga ay leeda ayuu baabkan u baab yahay fi lmasjid nabowi nabiga lagu tukada ala sl iyo masjid quba masaajid quba lagu tukada undur xadiidka saddex boqol iyo lix iyo shan iyo lixdanaad xadiidka saddex boqol iyo lix iyo lixdanaad xadiidka saddex iyo sagaal iyo lixdanaad xadiidka saddex boqol iyo toddobaatanaad xadiidka saddex boqol iyo shan iyo lixdanaad nabigeena ala sl slam wuxuu cadeeyey waa mutafaqu calayhi maa bayna mimbari maa bayna beyti wa mimbari rawdat min riyaad janna mimbarkayga iyo gurigay intu dhexayso beer beeraha jannaad ka mid ah ayaa ku yeela horey waxaan u sheegnay beertaas in ay mxuu ahaa iyo meeshaas qaybtaas ay jannada ka mid noqon doonta iyo camal janno lagu gala in lagu samayso xadiidka kale ood ishaara imaamka saddex boqol iyo lix iyo lixdanaad kaana nebi sal slm yati masjid qubaa eh, kula sabtin maashiyan waraakiba nabiga sabti kasto masaajid qubuu imaan jiray isagoo wax saaran iyo isagoo lugayna laba ragc ku tukan jiray wuxuuna caddeeyey cumro inay u dhiganto sida ibn maaja ee keyrka ku sugan waa mutafaq xadiidka hore aan sheegay sidoo kale xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiidka aan soo marnay hadda oo laa tushaadu rixaalu ilaa ilaa alaaa masaajid xadiidka u dambeeyo saddex boqol iyo toddobaatanaad ishaarana salaatan fii masjidi hada khayru min alfi salaatin fii ma siwa ila almasjid alxaram xadiidka ah weeyaan hada wallah aclam w sal allah slam abdi rasul mustafa